bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وsaxbi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii toddobaatan iyo lixaad sax maaha ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray kitaabu طahaara iyo abwaabtiisii baabu jawaazi الsalawaati kuliha biwuduءi waaxidi wuxuu baab yahay salaado shan ama ka badan in lagu tukan karo hal weyso weyse qudh ah lagu tukan karo oo aysan shardi ahayn salaad walba in loo weyse qaato oo hadii aad weyso qabto intaa doontaad ku tukan karto ayadoo sunnatu ay fiican tahay salaad waliba in loo weyse qaato xadaثna mxamed bn cabdillaahi bn numayr alhamdani qaala xadaanaa abi abiya oo de cabdulahi bn numayr alhamdani ah, الthwrي can calqmة bn mrhd alxadrami xaa وxadaثnii mxamed bn xaatim ibn maymuun dhowr goor baad soo marteen wاllafظu lahu lafdigaan sheegi doona mxamed ibn xaatim baa iska leh qaala wuxuu uhi xadaثna yaxmnu saciid yaxmnu saciid alqaطaan الtamiimi abu saciidin اlbasri alaxwalna waa la yidhaahdaa can sufyaan الthawri qaala sufyaan wuxuu ihi xadaثanii calqamaة bn marhd alxadrami can sulayman bni burayda can abihi abihi burayda bni xusayb alslami ana اnabiya sal اllahu alayh walih waslama nabiga ilaahay yaa salla tukaday asalawaati salaadihii shanta ahaa buu ku tukaday yowma alfatxi maalinkuu nabigu furtay maka sanadka sideedaada hijrada biwuduu'in waaxidin hal weysuu ku tukaday wa masaxa wuxuu kaloo masaxay calaa khufay labadii khufga qabayna wuu masaxayo intuu siiba lugaha ma dhaqine dusha ka masaxay faqaala lahu cumar cumar baa subanaha ku yidhi ibnukhataab radi allahu tacaala can laqad sanacta alyowma maanta nabi allow waxaad samaysay shay-an shay lam takun tasnachu arrinaadan samayn jirin hadda ka hor ayaad maanta yeeshay qaala subanow wuxuu yidhi camdan maag iyo bagaan sanactu u sameeyaa cumar cumarow yacni ma sahwiyin mana halmaamine maag iyo ulakac baan u sameeyey inaad ogaataan inay bannaan tahay ayaan u sameeye wey <clears throat> xadiidka laba dariiq buu ku keenay dariiqi hore wuxuu ahaa wadaadkii ahaa cabdulahi bn numayr cabdulahi bn numayr can sufyaan athawri can calqama oo riwaayadaha hore waa mucancana lianna alimaam sufyaan athawri calaa jalaalatihi wa imaamatihi tadliis baa lagu sheegaa tadliis baa lagu sheegaa marka muslim wuxuu rabaa inaadan ciladaasi cillo ka dhiganin oodan odhanin sufyaan athawri qad cancana can calqamata ibn murtad alxadrami riwaaya dambe marka wuxuu keenay sufyaan saraxa bitaxdiid waad aragtaan oo riwaayada dambe maxamed xaatim ibnu maymuun can yaxya bn saciid alqaطaan can sufyaan ahawri qaala sufyaan xadaanii calqamat bn murtad faaida marka isnaadigaah yuu imaamku u soo celiyey xadiidka min xayu sanadna haddee maxamed bn xaatim maymuun iyo maxamed cabdullahi bn mer isku awood ma aha ninka asagu waa nin birta calashaday jaawas alqandara ku dhihi jiray dahabi jaawaz alqantara buundadii u taallay muxadiiiin ay dadku ku baarahayeen ninka wuu ka booday bal wuxuu leedaa min huna ilaa hunaaka min alqantara marka xataa ma marina wuu duulay buu ninkuu inuu yidhahdo waa nin bale ka dhacad oo aad xaafid oo xifdi badan ayib almahim maxamed xaatim la awood ma ah maxamed numayr saa darteed buu u hormari riwaayadiisa inaga soo sheegnay muslim markuu jamcinayo turuqda annahu yuqadimu alasaxa faalasax laakiin wuxuu u soo celiyey ariiqan labaad faa'ida isnaadiya oo ah sufyaan athawri inuu caddeeyey bisamaac wadaadka burayd bn xusab aslami waanu soo maraan filaya inta muslim ku lehay mise waa inugu cusub yahay kitaab liimaan mayna ku soo marin waan soo maray sulaymaan burayda inuguma cusba dhibba ma laha almuhim burayd bn xusab aslami labiyo toban xadiibu muslim ku leh toban xadii ayuu muslim ku asaguna nabigu wuxuu ka wariyaa su-aalaa imanaya markaan leenahay muslim iyo bukhaari intaas wadaadku ku leeyahay ma aha inuu wadaadku xadiid yar yahay rag laga yaaba inay dhowr kunoo xadiid nabiga ka wariyaan ayaa waxaan dhowr boqol dhannayn ku leh saxiixaynka wadaadka hadda labiyo toban ku leh saxiixaynka boqol iyo konton xadiid nabiga ka wariya bilaal oon habadhown soo maray ma laba xadiid baa mise saddex afar miyuu ahaa majmuucu saxiixayn meequu ahaa ayib waxaa laga yaabaa nabigu inuu ka warya dhowr boqol xadiis wax ka badan masaaniidda sunanka macaajimta huna waxaan u jeednaa keliya waxa saxeenka ay ku leeyihin wadaaduhu ama ay muslim ku leeyihiin yaan lagu khaldamay marka hawsha ayada rag baa khalad u qaatay bilaa nabiguba saaxiib la ahaa oo intaa gacan yaro u ahaaye see axaadiista u yaraatay bay ku leeyihiin ayb iskuma xidhno nabiga inaad in badan la joogtay iyo in riwaayadooda ay badan tahay lianna zamanka aad nabiga ka dambaysay wax ku xidhan yihiin lan riwaayadu waxay bilaabatay wixii nabiga ka dambeeyey baa aad loogu baahay riwaayada oo taabiciintu qaateen oo ardadu badatay oo aad fanniga loo daneeyey marka abubakar oo nabiga intaan ogaa la joogay ciid ka xigtana uusan jirin waa riwaayo yaryahay marka waxay ku xidhan zamanka dambe timid iyo adugu dadaalkaad ku bixiso inaad dadka wax barto oodan mashquul kale iyo camal kaleo islaami aadan ku mashquul ayib bilaalna wuxuu ahaa min qudamaadii saxaabada wabitaali horaanna dubbana waa geeriyooday sanadkii labaatanaad waa inaga soo marray wamaca dalika xadii ka badan ayuu nabiga ka warshaa oo masaanidii sunanka iyuu ku leh iyo macaajimta kaleba taasi waa masalo <clears throat> marka labaiyo tobanka xadiid ee uu ku leeyahay burayda bn xusayb alaslami fi saxiix muslim hal xadii bay waafaqeen hal xadii bay waafaqeen ayib hal xadiid bay waafaqeen wuxuuna saxaabigu dhintay asagu lixdan hijrada lixdan hijrada bukhaarina laba xadiid buu la goomi noqdaa bukhaarina laba xadiid buu la goomi noqdaa marka isku dar afariyo toban saxeenka ku leehay intaasi marka waa sanadkii wixii khuseeye ama xukumka xadiidku xambaarsan yahay laba faa'iidoo qiimo badan baa ku jirta midna horaan baynu soo marro saddexaad waxaa ku jira in nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii maalinkaa ka horreeyey uu salaadaha salaad walba u weyse qaadan jiray salaad buu u qaadan jiray daahirka camalka la soo guuriyana waxaa weeye nabigu ama weysada ka jabto ama yaysan ka jabin in had iyo goor weysada salaadaasi salaada cusub u weys qaadan jiray salaada cusub u weyse qaadan jiray daahirka marka wuxuu keenayaa salaadda ama sunno ha noqoto ama farad ha noqoto salaad walbana uu tukanaya ragcatayn baa allah ka dhigo ragcatulwitri waaxida allah ka dhig kaana laha wudu'an jadiidan hada huwa daahiru almanquul can nebi sal ly slm waxaa kaloo laga fahmayaa naqliga sayidina cumar iyo saxaabadu ay guuriyeen abu hurera guuriyo anas baa guuriyo keligii ma ahee waxaa laga fahmayaa markuu nabigu weys qaato nabigu markuu qaato salaad marba hadduu weysadaa ku tukado salaada labaad wuu weyse qaadan jiray salaada hor hama noqoto mid waajib ah oo farducayna ah, sida salaadaha shanta ah ama ha noqoto nabigu waa sunno badnaayo waa salaad badnaaye salaad sunno ah idan ilaaqaasaa meesha ku jiro laga fahmahaya waxaa kaloo ku jira almasx cala alkhufayn ood soo marteen wamasaxa calaa khufayhi ragga wariyey almasxaufeyn sayidina cumar baa ka mido xadiidka hadda waad haysaa waad ogtihi waxaa kaloo ku jira imaamka ama ninka caalimka ama ninka weyn dhaqanuusan lahaan jirin hadduu soo kordho in su-aal laga keena inay hoboon tahay si loo ogaado ma cilmi cusubba ah ma sahwiyey ma sakatiyey ma ismoodsiiyey nabigu hawsha waa dareemay muxuu yidhi camdan sanactu yaa cumar riwaaya camdan facaltu yaa cumar maan iyo ulakac iyo kas baan u sameeyey ma aha halmaan iyo sahwi midna ma ah marka inay sidaa sunno tahay waa masala ijmaaciya been ahlcilm inay wanaagsan tahay in loo weyse qaato likulli sala loo weyse qaato inay wanaagsan tahay oo khayr badan tahay waa masala ijmaaciya jamaaca min asalaf baa laga soo guuriyaa ibnu bataal iyo wadaadkii ibnu xasam ahaa iyo qaadi ciyaad iyo ibn cabdilbar iyo taxaawi iyo waxay soo guuriyeen jamaaca min ahli cilmi inay qabaanba ay qabi jireen salaad walba in loo weyse qaato inay waajibta xaggana ay ku tageen laakiin waa ra'yi daciifa oon ictibaar lahayn khilaafkooda khilaaf muctabara ma aha khilaaf muctabara ma aha ayib ayagu aayadda daahirkeeda ku idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum yay la soo istaageen laakiin ma anficin hawsha ayadaa ma anficin intaan iskaga tagna xadiidkaas baabu karaahati kamsi اlyadi fi اlinaa'i liman istayqada min الnowmi xataa yagsilaha aaaa tarjamadaasaa ka fiican midda aniga ii dhigan shaaficiyadu ay samaysteen lanna xadiidkii in loo tarjamaysto tarjimo waafaqsan madhabka ma wanaagsano maadaama xadiidku mustaqil yahay sida daahirkiisaa loo tarjamaysta kadib madhabkaada wuxuu sheegahaya ama aad qabtaa meelaha lagu sheegaa sharaxa imaamku hadda wuxuu baabaystay baabu karaahiyati cafwan baabu karaahati khamsi lmutawadi'i wa hayrihi yadahu almashkuuka fii nijaasatiha almashkuuka fii najaasatiha yani waa meel kuma jiro waa tarjamada xadiidku ma tusayso meeshaan diidana taas wey almashkuuka fii najaasatiha fi اlinaa'i qabla gasliha aaaan baa anay ii dhigan susaa idima dhigno ayb tarjamada wadaadaha qaarkood ay qoreen baa ka fiican qurطubi iyo wadaado kale iyo karaahatu kamsi اlyadi fi اlinaa'i liman istayqada min الnawmi xataa yaqsilha ثaلaaثa tarjamadaasaa waafaqsan daahirka xadiidka ayb in la kohdo gacanta in la geliyo weelkii biyuhu ay ku jireen ninkii hurda ka toosayna loo kohdo asagoon dhaqin gacanta saddex goor yacnii markaad hurda ka kacdo weelkaaad ka weyse qaadanaysa gacanta daf ha siinin adoon faraxalanin oon gacmaha dhowr saddex goor soo dhaqin waxadaanaa nas bn cali aljahdami waxaamid xaamid ibnu cumara ibnu xafs ibnu cumar ibni cubaydillaah ibni abi bakrata ayaa la albakraawiy albakra waa nisba ilaa jaddihi abu bakra nufay bn xaari baa awow ah awow fog haddee isagu ninka waa xaamid ibn cumar ibn xabs eh, ibn eh, cumar ibn cubaydillaah cubaydil bn abi bakr ayaa markaa awow ah awowgiisii hadda sii afraad ama shanaadna waa abu bakr nufay bn xaari kirmaan dhulkan la yidhahdo eeraan buu qaadi ka ahaan jiray wadaadkan xaamida awowgii cubaydillahna waa ninka amiirka ah ee uu eh, ziyaad ibn abi dholalka badan u dhiibay ayb albkraawiyi qaala labadaa wadaad waxay dhahdeen xadaanaa bishir ibn mufadl ibn laaxiq alraqaashi can khaalid ibn mihraan khaalid alxadaa dhowr goorna waad soo marteen can cabdilahi bni shaqiiq alcuqayli buu u jeedaa taabici kabiira min kibaar taabiciin can abi hurata radi allahu tacala canhu nabi sal slam qaala nabigu wuxu uhi ida stayqada axadukum midkiin hadduu ka baraarugo min nowmi hurdadiisa uu ka kaco falaa yaqmis yuusan gelinin yadahu gacantiisa filinaa weelka yuusan tiimbinin xataa yaqsilaha ilaa uu gacanta dhaqo alaaan saddex goor fa innahu maxaa yeele laa yadri ma ogo ayna baatad yaduhu gacantiisu meeshay bariday ma ogo yacni gacantaada meeshaad marisay iyo meeshaad dhigtay war ooma haysa ruux marka gacantaada waa iska wareegaysaa meeshaa doontaad xoqani ama kilkilbaad xoqan ama meel ka daran baad xoqan aday kuu taalla marka waxaa weeye gacantii marka nadaafo wanaag baan la doonaya waxadaana abu kurayb moxamed bnu calaa وabu سacيidi الأشج وsmhu cabdاللahi بن سacيid o gorbayna soo maray cabdالlah بن سacيid wa mashhuur bkunyatihi abu سacيid الأشج qaala labada imaam xadaثna wakiic بن الجaراح abu سufyaan الرu'aasi xa وxadaثna abu kuraybi xadaثna abu mucaawiya darin mxamed بن khaasim kilaahuma wakiic iyo abu mucaawiye kilaahuma caynlacmash labadoodu waxay ka qadanaya xadidka caynlacmash sulayman بn hiraan can abi razin mascuud بn malik الأsdi abu rain acuqayli baa saxaabia ama abu rainkan waa asad waa taabici kabiira min kibaar taabiciin aabq aani u dhacaa saxaabadu ku xiga can abi rain mascuud bn malik alasadi wa abi salix dakwan asamaan can abi hurayra radi allahu tacaala canhu xadiikii marka fasaq xadii kama sabaq wey fii xadiii abi mucaawiya xadiika abi mucaawiya waxaa ku jira oon xadiika wagi ku jirin fii xadii abi mucaawiya lann sanad walba iyo matnigiisu waa xadii gooni cinda almuxadiiin in badanna waynu soo sheegnay sanad walba iyo matnigiisu xadiid goone ictibaarinaya hadduu doona ha noqdo lafdiga qudhigiis marba hadduu abtirku kala duwanaado xadiid gooni ah boqol kunoo xadiid baan xifdsanahay toban kunoo xadiid shan boqoloo kunoo xadiid baan dusha ka haya macnidu waa maxay waxaa laga yaba inay tahay toban kunoo xadiid oo leh intaasoo sanad intaasoo sanad fii xadiid abi mucaawiya waxaa ku jira oon ku jirnin riwaayada wakiic weeye qaala wuxuu yidhi abu hurayre qaala rasul la sl lay slam wa fii xadiii wakiicin waxaa ku jira qaala abu hurayra yarfacuhu xadiika waxa ku jira cafwan abirasiin wey abirasiin baa markaa odha tandabu celinaysa ninka abirasiin ama abu saalix ee xadiidka ka qaadanaya abu hurayra ayaa odhanaya qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi cafwan abu saalix ama abu rasiin yarfacuhu abu hurayra xadiidka rafcinayo nabiga gaadhsiinaya calayhi salaatu wasalaam ee ma aha min qowlihi ay bimilihi bimili lafdi saabiq lafdiga horeed soo marteen oo kale riwaayaadkan israacina kadibna wixii faqiga ku jira xadidka aan tilmaano insha allah وxadثna abu bكر بن abi shaybة وcmr الناaqd cmr بن محamed بن bukayr وزهayر بن xرب abu khayثmة النسائي qaaluu jamاacada saddexda ah xadaثna سفyاn بن عuyaynةa can الزهري محamed بن mسلم can abi سلام بن cبدالرحمن بن cوف الزهري xa وxadaثaniihi waxaa kaloo lafdiga ii tabiyey oo ii sheegay xadiidka محamed بن raafic النysابور القشhيري xadaثna cبدالرزاق بن hmام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف والتفsير أخبرna mcmر بن rاشhد أبو curوة اليماني min شhyوخ اليمن faniga xadiidka iyo fiqiga sunada raggii faafiyey waa cabdirasaaq iyo macmar iyo rag yar wey mucaad ibnu jabal baa iyo abi muusa alashcari baan haddee sunnadaba asal ka soo jeeda halka ku biyo dhigtay ilaa waa dhow oo qarnigii shanaad ah dhulkaasi sunna ku badan waaga dambe shiicaiyo zaydiya balay la wareegeen iyo bakti la garanayn waxay yihiin akhbarnaa macmar ibnu raashid abu curwat alyamani can الzuhriyi maxamed muslim can ibn musayab maxaa yee in badan baynu ka hadalnay sunnadu waxay awood yeelataa biqadri juhuudi asxaabiha kolba dadka sunnada xambaarsan intay dadaal bixiyaan ayay sunnadu faaftaa u biyodhigtaa ummadda gaadhaa wakadalika albidca bidcada iyo sharku iyo balaayadu iyo fidnaduna waxay socotaa ay baahdaa ummadda ku baahdaa biqadri juhuudi asxaabiha fii nashriha hadduu marka hadaad ka seexato diintaadii iyo dacwadaadii iyo inaad faafiso cid kalea tiisu faafsanaysa aduu haddaad geelaada waraabsan weydo nin kalaa waraabsan haddaad ow sunnada nashrin weydo baahin weydo nin kalea xumaantiisa iyo bakhtiisa wadi ayib can musayib saciid musayib almaqzuumi kilaahumaa labada wada waa kilaahuma muxuu abu salama abu salama iyo musayib kilaahumaa can abi hurayta radi allahu tacala canhu nebi sal l sl bimilihi xadiidkii hore soo maray eed ka soo marteen labada ariiqe maxay ahayd abu saalix iyo aburai abu saalix aburai can abi hurayrata kilaahuma idan afar taabici baa isdaba gashay kulluhum can abi hurayrata afar taabici abu raziin iyo abu saalix iyo abu salama kaa goonibu u gooye xadiidkaa hore iita mutaabacadka dambe isdaba dhigahayaan rabaa saciid musayb abu salama iyo abu rasin iyo abu saalix waxaa ka sii horreeyey shaqi bn cabdullahi alcuqayli an shan baad maraysa waxadaanii waxaa kaloo xadidka ii tabiya salamat bnu shabiib qaala almarwasi qaala xadaanii xasan ibnu acyan xasan bn maxamed ibnu acyan waynu soo marray waa marwasi xaraani ah xadaanaa macaqil ibnu cubaydilah aljazari habeen dhawood baynu soo marayn riwaayadiisa wadaadkan macaqil ibn cubaydilah aljazari can abi zubayr maxamed muslim isagoo weliba wazuur wax ka warinaya ayb kee macqil ibnu cubaydilah wey macqil ibnu cubaydilaahi اljazari cabdullaahi haddaynu soo nidhi waa khalad ma filaha inaan cabdullahi soo marray ma xusuusataan xadiidkii ay isku khilaafeen abu zubayr iyo abu sufyaan can jaabir ee nasaa-i odhan jiray waa xadiiu abi zubayrin can jaabirin asaxu cindana min xadiii abi sufyaan dalxat naafic habeenkii baynu soo marray ninkan dariiqu ku jiro marxab kuma maqlo waa isku mid khayr wey khayr wey xadaثna macqل بn cubaydالlah aljazri can abi الزubayr mxamed bn mslim ibn tdrus اlmki can jaabir bn cabdالlah اlansari cabdالرaحman can abi hurata radi allahu tacala canه wa riwayat صaxaabiyin can صaxaabiyin أnahu ahbara abu hurayra wuxuu u sheegay jaabir ana الnabiy sal ه lay slam qaala inuu yidhi ida stayqada axadukum midkiin hadduu ka min nawmi horaan baynu soo maray lafdigii falyufriq ha shubo calaa yadii gacantiisa alaaa falyafriqi calaa yadihi ilma'a wey biyo ha ku shuba haddii biyaha la shubi ifraqaa qabla an yudkhila intuusan gelinin ka hor yaddow gacantiisa fii inaa weelku fa innahu laa yadri waa tacliil maxaa yeelay ma ogo yaduhu gacantiisu waxay ku bariday tiiru maxay min ayna baatad yaduhu gacantiisu meeshay ka bariday iyo meeshay ka taabatay iyo meeshay jidhkiisa ka gaadhay ma ogo tanna waa maxay waxay ayadu ku bariday ma iyadoo nadiifay bariday mise iyadoo xooguhu soo aqdaamatay bariday hawsha war ooma haysid <laughs> xadaana qutaybat bnu saciid xadaana muhiira bn cabdiraxmaan yacni alxisaabiya muhiira bn maqsima dabiha moodin waaye ee waxaa weeye muhiira bn cabdiraxmaan yani اlxizaamiyu ujeedaa can abi zinaad cabdullahi bn dakwaan soo ma ahayd can ilacraj cabdiraxman bn hurmus can abi hurata radi allahu tacaala can xa waxadaana nas bn cali aljahdami xadaana cabdullah cala bn abdilcala asaami can hishaam ibn xasan alqurdusi can muxamed bni siriin muxamed ibni siriin can abi hurata radi allahu tacaala can maxamed haddii la idlaaqo can abi hurayta wa muxamed bn siriin hadday maxamedyo kale yihiin waa la cadeeya waa la nisbeeyaa dhowr goor baa soo martay asagoo leh can maxamed bni ziyaadin can abi hurayra maxamed ibni ziyaadin albasri wuxuu leeyahay maxamedka caanka ku a ah inuu wax ka qaato abu hurayra wax ka wari waa abubakr ibnu siriin weeye marka waa laska garanaya can abi hurayra radi allahu tacala canhu xadaanii abu eh, quraybin moxamed bn cala xadaanaa khaalid yacni makhlad yani iyadoon isku khaldamaynin haddana wuu ka baqaya inaad ku labto oo khaalid u qaadat khaalid ibn mihraan alxadaa huna waa khaalid eh, ibnu mahlad wuxuu kaloo ka baqayaa khaalid ibn cabdillahi alwaasiti khaalid eh, alxadaa kuma khaldama lanno isku dabaqa ma ah laakiin nima isku dabaqa yihiin asna khaalid la yaadaa jira waanu soo marray waa khaalid ibn cabdillahi alwaasiti asagaa halkan dhaca marka yacni khaalid mahlad alqatawaani wadaadkii lo odhan jiray can muxamed ibnu jacfar gundar can ilcalaam cabdiraxmaan ibn yacquub can abi abi cbdiaman yacquub alxuraqi aw aljuhani waxaa doonta dhabe can abi hurayrata xaa waxadaanaa muxamed bn raafic muslim waa ku dhaxay sanadkan maxamed bn raafic can aysaaburi xadaana cabdurazaq xadaana macmar can hamaam bn munabihin can abi hurayra meeqas taabici haddaad maraysa shantii hore maxaa ku dartee shantii hore jaabir ku dara oo saxaabi ah asna can abi hurayrata soo ma cabdullahi bnu shaqiiq alcuqayli abu rasiin abu saalix abu salama saciid shantii jaabir ku dar jaabir can abi hurayra yaa kaloo ku xigay acraj toddobo yaa xigay maxamed musiriin sideed yaa xigay hadda cabdiraxmaan yacquub waa sagaal hamaam toban saa oo la socdon saa u xajihiya waxadaanii moxamed bn xaatim maymuun xadaana maxamed bn bakar xaa maamed bakr bn cumaan asdi dhowr goor baan soo maray waxaadna alxulwaaniyu alxulwaan waa caan wadaadka xasan bn ali la odhan jira wey waa mashhuurun bilaqabihi aw binisbatihi xasan bn ali alxulwaani min aimati اlkibaar alxifaad wbnu raaficin moxamed bnu raafic haddaanu soo marayn qaalaa labadaa wadaad waxay yidhaahdeen xadana cabdrazaq qaala jamiican cabdrazaq hadda waxaa ismutaabacaynaya maamed bakr maxamed bakr ibn cumaan alsdi jamiican si wada jira labadaa wadaad oo cabdirazaaq iyo maxamed bakara ahbarana ibnu jurajin cabdilmalik xadatan ahbarana ziyad ibnu sacad ziyad ibnu sacad baa la yidhahda ana haabitan ibna cayaad haabitna aslan albunaani ma aha waa haabit ibnu ciyaad cafwan mawla cabdiraxmaan ibnu zayd ahaa intaasaa kugu filan inuusan haabit ibnu aslam ahayn waxaa kuu cadday in la sheegay mawlihiisii mawla cabdiraxmaan ibnu zayd cabdiraxmaan ibnu zaydna waa zayd ibnu khataab zayd ibnu khataab alcadawi zayd ibnu khataab ay marka cumar walaalaha ahaayeen ayaa mulo u yahay ahbara wuxuu u sheegay ziyaad annahu samica abu hurayta radi allahu tacaala canhu inuu maqlay fii riwaayaatihim jamiican intaasoo saxaabi ama taabici riwaayada waxaa ku jira wey can اnabiyi bihada اlxadiii inuu abu xadiidka ka qaadanayo rasuulka ilaahi calayh salaat wasalaam kulluhum yaquul dhammaantood waxay yidhaahdeen xataa yagsilaha ilaa uu gacanta dhaqo yuusan weelka gelinin walam yaqul waaxidun minhum hal mid ayaa ka mid a ah ma dhihin alaaan saddex ma sheegin xataa yaqsilhaa alaaan ma aysan sheegin ragga ilaa maa qadamna min riwaayati jaabirin riwaayati jaabir can abi hurayra keliya ayaa alaaan tidhi inta kale waxay ku gaabsadeen ilaa gacanta dhaqo yuusan weelka gacanta gelin ilaa maa qadamna min riwaayati jaabirin wabni musayib abi salma wcabdlahi bn shaqiiq abi saalix abi rasin faina fii xadiiihim jaabir basaan ka dhignay waa meeshii loo badnaabe faina fii xadiiihim waxaa ku jira dikra اalaai cafwan saddexdan in la sheegaa ku jira jaabir ibn musayib abi salma cabdullahi bn shaqiiq abu saalix abu rasiin waa lix bamso toddobo waa meeshii loo batay marka intaba marka waxaa ku jira xadiidkooda ilaa uu saddex dhaqo yuusan gacanta gelinin biyihii xadiidkan marka macnihiisu bannaanku yaallaa ida stayqada axadukum midkiin hadduu ka baraarugo xukunka waxaa lagu xidhay alistiiqaad xilligee la sunneeyaa markaad weyse qaadanayso inaad faraxalato inay sunno tahay bannaan tahay oy qiimo badan tahay muran ma laha laakiin hunaa waxaa laga hadlahayaa karaahiyo shayga in la sugo inuu mustaxab nada laga yaabaa ka tagiisu inuusan karaaha ahayn lanno isma laazimaan kownu shayan mustaxabban wa tarkuhu karaaha isma laazimaan cinda ahli اlcilm hunaa waxaa laga hadlayaa waa karaaho ama waa xaaraan inaad gacanta geliso weelka adoon aan faraxalin waa goorma ida stayqada axadukum min nawmihi min nawmihi noomku waa ismu jinsi loo idaafeeyey ilaa macrifa yacumu nawma اleyli wa nawma الnahaar ama mufradkama mufrad loo idaafeeye ilaa macrifa muxuu camimahaya min nawmihi hurdada ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto cumuumka haddaan qaadanno laakiin riwaayadka kalea waxay sheegeen min alleyl min alleyl midda kale hurda waxay dhacdaa haaliban bay yidhaahdeen habeen bay dhacdaa saydoona ma noqoto xadiidka cumuumkiisa waxaa ku jira nin walba hurda ka kaca in laga rabo inuu faraxasho falaa yaqmis yadahu fi linaa'i xataa yaqsilaha alaaan gacantiisa yuusan gelin weelka ilaa ku saddex dhaqo fa innahu laa yadri ayna baatat yadahu minhu ayb nahyigaan nahyigan baabka ku yimid jumhuur ahlicilm waxay ku xambaareen inuu yahay nahyu karaaho nahyu karaahay ku xambaareen maxaa yeelay waxaynu u deliishadeen qaacida dhowr goor ina soo maray oo shaaficiyadu ay aad u difaacaan xataa xufaadooda ay meel mariyaan dhowr goorna inaan tilmaamaan u malaynaya oo wuxuu ahaa ma keena way ashaku laa yaqtadii wujuuban fi اlxukmi ida kaana اlaslu calى khilaafi الshaki qaacidadaas iyagu sheegaan ibnqilciid baa ku sheegay kutubtiisa xaafidku waa qaatay abu zurcat الraazi alciraaqi sheekhi aabihi axmed bn xusein alciraaqi xufaad nawowi kulligood shaafici o dhan hawshaas jumhuur oo dhan ba aan dhaho way keenaan waxay yidhaahdaan shakigu ma keeno meeshuu galo xukumka inuu waajib yahay ida kaana اlaslu calى khilaafi الshaki الshak laa yaqtadii wujuban fi اlxukmi ida kaana اlaslu calى khilaafi الshaki maxaan oga jeednaa alaslu waa maxay asal waxaa weeye gacantu inay daahir ahayd adoo weyse qaatay oo ceshihii tukaday oo ama cashayoo faraxashay ama witrba tukaday oo gacantaada ay nadiiftaad seexatay alaslu marka filyadi waa aطahaara asal waa inay gacantu nadiif tahay oo nijaaso aysan lahayn bale iyo dhibna aysan qabin hada huwa alasl laakiin xadiidkan muxuu keenay ninkii hurda ka kacaba waa inuu faraxashaa lay marka ashaku laa yaqtadii wujuban fi اlxukmi ida kaana اlaslu calى khilaafihi cafwan ida kaana alaslu calى khilaafi الshaki calى khilaafi الshaki idan xadiidkan amraya gacanta in la dhaqo intaan weelka la gelinin saddex goor shaki baa ku jira fainahu laa yadri ayna baatat yaduhu minhu fainahu laa yadri fima baatat yaduhu nabigu wuxuu ihi ma ogidiin ama ma garanayo ruuxu gacantiisu waxay qabto ama ay ku bariday haddii intaa shakigaa iyo tashkiigaa nabigu uu ka dayn lahaa muran iyo hadal kale kuma bilowdeen fuqahaduna iskumaysan maandhaafeen fahamka naska laakiin tanaa ku keentay ishkaal maxay dhahdeen gacan maxay ahayd asal asalkeedu nadiif iyo daahir bay ahayd hunana waxaa la yidhi waxaa la is-amray gacanta in la dhaqo waxaana lagu cileeyey arrin shaki xambaarsan hunaaba maxay dhahdeen ashaku laa yaqtadii wujuuban fi اlxukmi ida kaana اlaslu calى khilaafi الshaki asalku waa kee waa gacantii ayb shakiga laga sheegana waa maxay fainahu laa yadri ayna baati minhu laa yaqtadii wujuban fi اlxukmina wujub اlgusli wujubu gusli اlyadayn ma kiinahaya wey waa mustaxab ama waa karaaha in la geliyo gacanta weelkii ayb lagama niqaashaya haddaad nijaasa ku ogtahay in la dhaqaa waajiba taas waa masalo kale marka laga niqaashayo waa gacan nadiifo bil qabtood saaxatuurtana ka soo kacday maxaa lagu samayn bay isku hayaan qaacidada ay shaaficiyadu sheegeen wadaadahuna ay sallimeen xataa qolyihii ka horjeeday ay ka niqaashi waayeen waa qaacida musallama ma aha qadayn musallama ma aha intaana qaacida musallama aanan gaarin naqdigeeda waxaa ila quman inaan aan fahanno idaa kaana alaslu calaa khilaafi shaki ixtiraaska ku jira ixtiraas muhiima ku jira ixtiraas muhiima ku jira haddii xugum la sheego oo lagu cileeya shaki lagu cileeyo tashiig la geliyo laakiin asalku u waafaqsan yahay shakiga waafaqsan yahay taxriim buu keenaa taxriim buu keenaa hunaa waxaan idhi ashaku laa yaqtadii wujuban fi اlxukmi ida kana alaslu calى khilaafi الshaki ida kaana alaslu calى muwaafaqati الshaki hadduu yahay waxaa israacahaya asalki iyo shakiguba way isxoojinayaan taxriim buu faa'iiday iska ogaada meesha fiqiyaadka waad marteen cadi bnu xaatim abu aclabat alkhushani saxaabadii nabiga weydiisay inay ugaadhsadaan oy garmaqato ku ugaadhsadaan oy falaar ku ugaadhsadaan iyo gamun iyo leeb oy eye ku ugaadhsadaan muxuu ku yidhi nabiga alay isalaatu wasalaam haddii uu qabto bisinkana aad ku dirtay cun wa in qatalahu haba dileen aad dirtay hadduu ey kala raacay ha cunin maxaa yeeley ma ogid dilay ma eygaadaad dilay mise nabiga ku cillay fa innaka laa tadri uga dhawaana xaaraan hunaa ashaku wuxuu faa'iideeyey taxriiman taxriiman fi اlxukmi buu faa'iideeyey limaada asalkaa waafaqsan lianna alasla fi اlluxuumi wa ataxriim waan isfahanaan u malaynaya waan isfahanay saxaabi baa gabadh aroostay asagoo ku jira shahrulcasal yay wadaad soo fadhiisata oo jiri aniya labadiinaba walaalaatina anaa idin nuujiyey iskaga kaca meesha wuxuu yidhi kuma dhaqaano islaantii waxay tii kuma aqaano nahna waaayna dhaaf baa layidhi saxaabiga haddana hawsha wuxuu nabi weydi makuu aroos ku ahaa makuu ka soo safray nabigu madiine oga yimid madiino ogu yimid an boqoloo kilomitr buu soo jaro oon gaari lahayn oon faras lahayn isagoo raba inuu hawshaas ka hobsado nabig wuxuu ku yidhi kayfa waqad qiila seed u qabi haddiiba la sheegay in haweenayda ay idin nuujisay nabi allo been bay sheegaysaa been bay sheegaysaa inay anagu sheega burburiso oo iqastay rabtaa habarta nabigu wuxuu ihi maya lianna maxaa yeelay shakigan meesha yimid wuxuu waafaqsan yahay asalki lianna alasla fi labdaaci ataxriim inaad fahanteen baan u malayn waxa laga ictiraazayo idan ashaku laa yaqtadii wujuuban fi اlxukmi ida kaana alaslu calaa khilaafa shaki baan isku ogayne ida kaana alaslu calaa calaa muwaafaqati shaki hadday tahay way istaageerayaan saasaa loo kala saaraya idan masalatu sayid iyo luxuumta iyo abdaacda iyo howlahaasaa laga ixtiraasaya howsaa laga ixtiraasaya ayib markaan usoo noqdo marka naqdiga qaacidada qaacidadan sax ma aha qaacidadan sax ma aha shacbiyadu ha kala ha ta'siiya laakiin ma aha marka aan leenahay eh, ashaku laa yaqtadii wujuuban fi اlxukmi waa in tashkiigu uu galo xukumka laakiin hadduu tashkiigu galo cilada dhib ma laha lanna xukumku waa majzuum cinda الshaaric الtashkiiku fi اlcilati laa ystalzim الtashkiika fi اlxukm اlmajzuumi bihi hada huwa sawaab nabigu ma jmiye gacanta in la dhaqabsana ma jmin ida stayqada axadukum min nawmihi hee falaa yagsil yadahu fi اlinaa'i tashkiiga nabigu ma xukumkuu geliyey mise cilada cilada idan qaacida qaabka u binaysa way khaldan tahay الشhaku laa yqtadii wujuban fi اlxukmi waa qaacida aan ku salaysnayn ma akhad la fahmi karo waxay ahayd inay yidhaahdaan sawaabka dhabta la yihahdo التashkiiku fi اlcila laa yqtadii التashkiika fi اlxukmi اlmajzuumi bihi xukumka shaaricu uu gooyey inagu ma ciladan egnaa mise xukumka shaarican raacna horta xukumka shaarici waa mansuus falaa yaqmis yadahu fi اlinaa'i xataa yaqsila xagge laga mara xukun go-an weeye cilada wuxuu shaaricu tashkiiga u geliyeyna waaba wix lagu yaqaanay aldabt wاtaxdiid in axkaamta wax cad lagu xidho wax la fahmi kara lagu xidho rifqan wa sitran cala اlcibaad nabigu muxuu dhihi lahaa midkiin inuu dabada iska taabta laga yaabaa inaad gacmaha isgeliseen baa laga yaabaa meesha mad idan waa xikma waa usluub اlxakiim baa la yidhahdaa usluub اlxakiim wey fainahu laa yadri ayna baatad yaduhu minhu meelo badan bay mari kartaa caawo dhan baa laga inaad sanka aad faraynayso diif aad faraha la gasho meelo ka dan inaad soo maraysaa laga yaabaa waxaasoo dhan shaaricu wuxuu ku xidhay wax la fahmi karo war haddaad hurda ka kacdaan faraxasha gacantiinnu ma xukuntaane warku waa inta xukunku shaarici waa jasmiyey aلsawaab waa in la yidhahdo altashkiiku fi اlcila laa yaqtadii التشhكيiك في الحكم المجزوم bه xuكمka nabigu ma gooye mise shaki buu geliyey marka maaad noo leeyihin nabigu shaki ma gelin xuكمka idan hada huwa الsawaab wadaadkii zaydigaa baa ka naqaasha qaacidada asagaana dumiyey intooda kale xata alxanaabila xata alxanafiya waa ka naqaasha shaaficidu hadday qaacida fadhiisiyaan way dhib badan tahay in la maro waa niman hawlo badan dadka kalena ka badanba wayba ka badan madaahibta kale ayb wadaadkii la odhan jiray jalaal axmed bn xasan aljalaal kitaabkiisa daw nahaar almushriq calى safxaat اlazhar mujaladka koobaad ka fiiriya qaacida naqdigeeda iyo hawlaheeda dhib ma laha almuhim xukumka majzuumkaa ah, ninka raba inuu sarfiyo yuusan dhihin shaki baa galay ha saarif kalaa jira daliil kalaa jira halkaa un maro fainahu laa yadri ayna baktiyadhu minhu idan maslaة اlmiyah masla dhib badan horta balaan intaana gaarinba eygii hawlihiisa aynu fadhiisino culummadu waxay isku waafaqeen biyaha badan ee sida badoo kale ah maslatu ijmac wey biyaha badan ee sida badoo kale ah ma nijaasoobaan ma nijaasoobaan haddii lagu kaajo iyo haddii saxaro lagu tuuro iyo biyaha badoo kale ah nahyigan hadda yimid ee falaa yaqmis yadahu fil inaa'ina ma khuseeyo weel yar bi lagu soo qaatay baa laga hadlaye biyo weynoo badan lagama hadlayn hadday biyuhu doorsoomaan oy nijaasadu dooriso intay doonaan la ekaadeene ayaguna waa nijaaso labada asal waa mujmac labada asal waa mujmac biyaha badan ee baddoo kale ah ma nijaasoobaan ilaa bitaqayur biyuhu hadday isbedelaanna waa nijaaso bilijmaac qaluu aw kaaruu labada asal iska ogow biyaha badanoo badoo kale ah ma nijaasoba ilaa inay isbedelaan mooyeen ayb biyuhu hadday isbedelaan intay doon hala ekaadeen waa nijaasiya mutanajis labada asal waa muttafaq wixii ka dambeeyey ayaa laisku baaba'ay maalikiyo iyo daahiriya ugu asal wanaagsan markaad biyaha marayso ayagu waxooga iska koobaya biyo waxay ku leeyihiin meeshay ku yimaadaanba waa aahir waana muahir ilaa ay nijaasa ku dhacday badasho wareeri maysa adu qollatayn iyo maa mustabxir iyo wareegaas geliba mays aldaahiriya wlmaalikiya waxay dheen mana maqlaysaan war naga hooya biyo meelay ku yimaadaanba waa aahir waana muahir ilaa ay nijaasa doorisoy badasho dhadhanka midabka urka urkooda halkaasuu tagay xanafiya qaraf kale istaaganoo waxay leeyihiin biyuhu intay doonaha la ekaadeene hadday biyo bad oo kale aysan ahayn nijaaso yar hadday taabato waa nijaaso taayaruu taayar almaa walam yataayar ama ha doorsoomo amausan doorsoomin biyuhu intay doonaha la ekaadeen garbo weyn ha noqdeen baraag shan foosto balli biyuhu waxay yidhahaan haddii markaad darab aad halkan dhaqaajiso biyihii fadhiyibaad u timid waad qastay waad labtay gacantaad dhaqay hadday biyuhu ka dhaqdhaqaaqaya ilaa gees kale xarakadaas dhaqaajinta dhaqaaji biyuhu hadday gees kale ka dhaqaaqaya waa biyo yar biyaha markaad dhankan ka gasho ama aad halkan ka dhaqaajisa aan is ogayn de halkan iyo un gaariso kale waan malaynaya biyahan is ogayn biyuhu intay doon halkan iyo sigiiska biyaha fadhiya markaad meesha ka taabato waxay ka kacahayaan hirka iyo dhaqaaqa wuxuu gaaraya geeska kale biyo walba oo iska warqaba hadday nijaaso taabat maxay dhaheen waa nijaaso ama ha doorsoomeen amayaan doorsoomin haddaysan iska warqabinna waa biyihii badoo kale dhaheen waa biyihii badoo kale waxayn ku nijaasoobi karaan inay isbedelaan inay doorsoomaan maalikiyi marka waxaa iska so horjeeday daahiriye iyo oo dhinacihiyo xanafiya isdhowrahaya xanaabilo maalakiyada u dhow yihiin xogow nijaasaadkay wax kala qadqaadaan oo kaadiya saxaradii nijaas kale ka duwaana xanaabila u dhow yihiin waxay u dhow yihin cafan maalikiya u dhow yihiin baan rabaa iyo iyo daahiriyu annaga shaaficiye ah, hore maxay ku dhegeen maalikiye ah laba xadiid baa asal ah iyo daahiriyo xadiidkii biru budaaca ee xadiiu abi saciid waad garanaysaan iyo xadiiu abi calaa bawli caraabi waad garanaysa nin remiya masaajidka nabiga soo gal alayh salaatu wasalaam markaasuu markuu cabaar fadhiyo oo nabiga hadalka wadaba intuu daal halkaasoo kale iska faarmaysta iskaga kaaji nabigu hawsha waad garanaysaa nabigu wuxuu bal wadaan biyo ah la keeno wadaan biyo ah lagu shubay meeshii uu ku kaajiyo lagu daahiriyey wadaan biyo waa biyo yar soo ma wadaan biyoa biyo yar weeye maxaa lagu daahiriyey oo lagu daahir yeelay goob nijaasowdo masjid oo beydka ilaahay ah maalik wuxuu idhi taa waxay tusaysaa biyuhu ilaa isbadalaan oo nijaasadu dooniso ka adkaato weligood waa aahir maxaa biyi wadaan ku jira weeye kaadi baa lagu daahir yeelay fii bayt illaah xadiidkii buur budaaca almaau ahuurun laa yunajisuhu shay labadaa asalba soo ku taagan yahay oo labada xadii cumuumkooda kan almaau ahuurun laa yunajisuhu shay maxaad ku khasita maalig ijmaaca iska daybu ku waan garana xadiidka abi hurayra dalwga wadaan nijaas lagu ahiray inay biyo yar tahay biyo yaryihiin waan aragnaa nijaasana ay ahirtay khayr wey laakiin xadiidkan cumuumkiisa maxaa kaga baxday almaau uhurun laa yunajisuhu shay kule agee ijmac ageed ka martay ijmaaci ahaa biyo walboy nijaasa dooriso hee waa nijaaso lama dhihin idan umuumka waaa khasisay xadiidka cumuumkiisa waxaa khasisay ijmaaca maali warkiisu waa isku liguduuda warkiisu waa dhan yahay daahiriyana saa ku raacsan waa war xirigu fahmi karoon dhib ku hayni annaga marka shaaficiye ah waxaan laft waa warkana waa dhib badan yahay shaaficiye dahaare iyo biyo iyo howlaha lagu dhibay waad ogtiin baan umalayn hadda hor waa ka hadla shaafici waxay dhaheen biyo walboo isbedelay oo doorsoomay oo nijaaso badashay inay nijaaso yihiin waa idinku waafaqsan waa ijmac dee khilaaf ma jiro ayb laakiin waxaa soo hadhay biyaha in la xadido yaraan iyo badnaan waxay dheen yaraan iyo badnaan markaan xadidayno xanafiya ma raaci karo biyaha badda ah een iska warqabin nijaaso walboo ku dhacda ma nijaasaynayso allaahuma inay dooriso mooye ma dhihi karay dheh lanna waa adbawaa biyo naadiray dheheen biyaha badda oo kale mustabxirka ah madiinana kama jirin bay dhammakana kama jirin nebi maxamedo saxaabe iyo dadkiisii buu la hadlahayey xaggeed annaga badaha noogu xawlaysaan biyaga xajaaj jooga ka hadla xanafiye warkiina biyaan iska warqabin wa suuragala mahalle idinkumiduu haysanaba biyuhu ilaa ay doorsoomaan hadday hadday doorsomaan cafwan oy nijaaso dooriso inay nijaaso yihiin waa mujmac cid ku khilaafta ma jiro laakiin markaan rabno inaan xadayna biyaha yar iyo biyaha badan taxdiidkii xanafiyada ma mari karee ahaa in looga qiyaas qaato tallaabidda nijaasada looga qiyaas qaato calaa saryaani alxaraka iiyagu meesha xanafiye niman sahlan ma aha xadiidka xaggee ka keentaan baa layidhi biyaha mustabxirka ee weyne badoo kalaa hadday nijaasa ku dhacdo dhib ma laha waa taahir waa tahuur waa la wadan karaa allaahumma inay isbedelaan mooyee kuwa laakiin yar waa kuwe waa kuwa markaa dan ka dhaqaajidaad ka labta xag kale ka dhaqaaqahaya waa biyo yar seed ku ogaateen xarakadaa gaadhay dhehe saryaanu lxarakati fi lmaa'i wuxuu tusahayaa calaa saryaani najaasati fiihi dhaqdhaqaaqa suu u tallaabay ee gees kale u dhaqaajiyey markaad adba halkan kaga kalidhidana kaadid waxay joogtaa gees kale joogtaa waa tegaysaa marka asalkan wax ka qiyaastaan waa asal caqli ay la yimaadaan ama curfi ah fi lmiyaah oo sarayaan اlxaraka fi lmaa'i wuxuu tusahaya calaa sarayaan nijaasati fi lma waad baata xanafiya meesha ka duulayaan adi marka xanaabile iyo maalikiye iyo iyo nimanka la yidhahda shaafici oo socodha warkaa ma yeeli karra waa lagu bushiyey sida sawaabkan wa markaad meeshan ku kaadido waxaa wey nijaasadu inay biyuhu socdaan mooy biyaha fadhiya meel fogba ma gaadho meel fog laba mitir saddex mitir meelaha allahuma in la qasa mooye hadda markaad caano yar haddaad wax ku shubto weel weyn ku jira aad ku dhiijiso wax madow oo kale midabkaa madow in yar buu gaadhaya allahuma inaad qasta mooye inaad qasta mooye shaygo dhan ma wada gaadhayo shay kalar leh shay kale ku oo biyo ah waad arkaysa wuu fadhiisanaya in yar oon badnayn allahuma inuu bakeeri yarba yahay mooyeen hadduu yaraha weyn yaha weelku meelaan badnayn buu gaadhaya qole waxay leeyihin marka u horraysa unbaa kula yaryahaye marka cabbaar weelku yaallo suu u siqahayo u siqahayo u siqahayo yuu shaygii baaba'ahayaa biyihii ku faafahaya bidaliil inuu baaba'ay oo uu raacay biyihii o muran badan shaafici waxay dhaheen almuhim biyuhu inay yaryihiin iyo inay badan yihin waxaa lagu qayday lagu kala baxaya xadiidu lqollatayn xadiث بن cmr almaaء إida balغ qolatayni lam yaxmil اlkhabaث biyuhu hadday laba qolatayn gaadhaan nijaasa ma xambaaraan waana iska difaacaan wuxuu qolatayn ka yar waa biyo yaroo wuxuu ku nijaasoobayaa bimujarad ay nijaasa taabato ama ha doorsoomo ama yuusan doorsoomin haddayba saa u taabato waa nijaaso biyihii ka badanna nijaasada ku dhacda waxba ma yeeli kayso mana nijaasoobayo ilaa uu isbedelo shaaficiyi halkaasay mareen waxaa la yidhi waayahay hadday xadiid qolatan aad ku dhegteen xadiidka abu hurayra iska qabta si dhaha xadiiu abi hurayra wadaan biya lagu daahiriyey nijaaso wadaanna qolatayn ma aha horaanna waxaad soo tidhaahdeen biyuhu marba hadday qolatayn ka yar si otomaatigay ugu nijaasoobayaan nijaasaday la kulmaan tisna allaha ka dhige xadiidka abu hurre ka warramaa la yidhi sidhaha waa kan wadaan lagu daray lagu daahiriyey nijaaso iyo kaadi waxay dhan wayda ka maqan tahay farqun bayna wuruudi ilmaa'i cala اnajaasati wa bayna wuruudi اnajaasati cala almaa xaggeenu ku soo marray fiqiyaadka ila tahay ha khaldaminay dheh xadiiu lqollatayn wuxuu ka hadlahayay dheh markay nijaasadu biyaha ay iyadoo kor kaga timaado biyihii oo jooga oo fadhiya markay nijaasada kor ka timaado iyado ay waarido tahay iyadu soo aroorto axaadiitan ibn cumar shaqayn almaau idaa balaqa qollatayni lam yaxmal alkhabat laakiin marka biyuhu ay kor ka iman hayaan oo iyagu biyuhu waarid yahay nijaasaduna ay hoosayso hal bakeeri baad ku dhaqi kartaa nijaaso yar bay dheh hal bakeeri lianna markaad kor keenta biyaha qaybta u horraysa biyuhu waxay sii shilcinhayaan oo sii baabi'inhayaan nijaasadii way sii gurahayaan way sii rifahayaan way sii dhibicda biyaha u dambaysa waxay ku dhacaysaa maxalkii oo daahir noqday farqun bayna wuruudi الnajaasati cala اlmaa oo xadiiu qolatayn baa aabba u ah wa bayna wuruudi اlmaa'i cala الnajaasati xadiiu dalwi waa bowl carabiya asal u ah shaafici warkaad ma fahanteen ayib xadiidkaas marka qolataynka mafhuumkiisa mukhaalafadee ku jira idaa balaqa almau qollatayn cumuumka wuxuu ku dhacayaa manduuqa xadiid abi saciid almau uhurun laa yunajisuhu shay shaaficiya taxdiidkeeda waa halkaa xanafiyana waa idiin sheegay maalikiye iyo daahiriyana isku meel mareen waa idiin sheeg xanaabilana way ka agdhow yihiin maaliki ka agdhow nin walba marka mindaarkiisi uu qabay ku firinaya xadiidkan xadiidkan ninkii marka haddaad tahay shaafici aad tahay oo asalkaad u ahaa hadday nijaasada kor ka timaaddo biyuhuna yar yihiin ku nijaasoobaan si otomati nijaasoobay soo maahay xadiika inaad awshaad ku qasbanta marka waad awli nahyigan waxaad ku awli waa maxay waa karaaho waa karaaho tanziih cilladuna ma aha tanjiis weeye baa laysku haya wadaadu ku dagaalamaan shaafici cilladu waa tanjiis bay leeyihiin waxaa layskaga reebay falaa yaqmis yadahu fi linaai fainahu laa yadri ayna baati yadhu minhu nahyigu asalkiisu cilladiisu waa khawfa najaasa gacantu maxaa yeele ree xijaaz iyo ree eh, madiine iyo ree makaba dhagax ba iskaga istaysan jira anaga soo marray xataa biyaha muhaajiriin maba aqooninba muhaajiriin maa kaanuu yastanjuuna bilma ansaar baa taqaana hawsha ayada ah idan nin marka dhagax ku soo ijsaystay haddana seexday dhididay gacantiisu hadda meelahaas cawrataynka ay marto waxaa la baqaayaadka nijaasada soo qaaday biyahii nijaasayey saasaa la iskaga reebay idan cilaة الnahyi waa ixtiraaza min الnajaasa halkaasaan la maray kadib markaan taa la marayba waxaa la yimid qaacidana dejinay si looga badbaado ahayd ashaku laa yaqtadii wujuban fi اlxukm ida kana اlaslu calى khilaafi الshaki calى khilaafi الshaki saasay isu qabadsiinayaan oo asalkooda wuruudlabada wuruud ay kala qaadahayeen kuma bushiyi kartid oo tacliilkan ay aadayeen waxay ka dhigayaan cillada tacliilkan mashkuuga ayaa wuxuu keenay in nahyiga laga awilo asalkiisi ahayd inuu taxriim faa'iideeyo marka nin walba asalkuu dejista fi lmiyaah wa fi najaasaat ayuu nusuusta ku fiiriyaa naskuna waa in iskii loo fiiriya wanaagsan saa darteed baan xoogo muraxda saaray tarjamada uu nawowi u sameeyey xadiidka ee ahayd baabu karaahati khamsi اlmutawadi'i wahayrihi yadahu almashkuuka fii najaasatiha almashkuuka fii najaasatiha asalkiisii bay daba socotaa asalkii madhabkay daba socotaa ahaa biyo yar hadday nijaaso kor kaga timaado horay ka nijaasoobaya asalkii maxaad kaga baxday waxaan ku gacantana laga shakisan yahay nijaasanimadkeeda lama hubo wاshaku laa yaqtadii wujuuban fi اlxukm ida kaana alaslu calى khilaafi الshaki walaslu fi yadi طahaara maad fahanteen qaabka iskugu qabanayaan shaafici matniga iyo tarjamada intaasa iga khusaysa wixii kale idinku meelaha ka raadsada insha allahu tacaala ya daahiriya maxay tahay waxaan isku ogeyn sheekh cabdiraxmaan inaad su-aalahaada qorato ood habeenka arbacada la sugto daahiriyo waa niman madhab shanaad oo daa'ud bn cali adaahir nin la yidhaahdo ayaa ayaa inagu maaa shaafici naloo yidhi shaafici waayo soo nin wadaad ma ahayn sheekh caalima asna waa nin sheekoo caalimo daa-uud ibn cali la yidhaahdaa loo tiiriyaa yaa yaa daahiriyada loo nisbaynaya loo aanaynaya daahiriguna maaha magaciis qabiilkiisana ma ahee naska qur-aanka ama xadiidka waxa oga muuqda u horeeya iyuu ku dhegi jiray daahirkaa kore macaanida iyo istinbaadaadka hoose iyo howlaha kuma ficilay marka waa wadaad dulorda le dulorda nusuusta dul ordaa daahiri maad fahamta macnaha looga jeeda ah, khayr insha alla khayr insha alla baabu xukmi wuluuqi اlkalbi su-aalkaan baabkaa kuma xigo baabu xukmi wuluuqi اlkalbi wuxuu baab yahay eyga gelidiisa uu weelka afka la galo xukumkiisii walaqa yalaqu sarfkaad ku badateen in mudaariciisii maadigiisuba la kordhabahayo oo maadaama uruuftaad sheegi jirteen ay ku jiraan ayb qolyan waay dhheen maya waaba gooni waad soo marteen sarbaad ku barateen hadduu weelku wax ku jiro weelku wax ku jiro wax ku jirana uu qoyan yahay walaqaa la yidhahdaa weelku hadduu wax ku jiro wax ku jirana uu qoyan yahay dareere ama saa'il caano biyo subag walaqa walaqa ayib waxa ku jira hadduu markaasi ingegan yahayna lacaqaa la yidhahdaa lacaqa yalcaqahu lacqan hadduu weelku maran yahay laxsi baa la yidhaahdaa leleef carabku la dhacay waxba kuma jiro laxasa lacaqa iyo walaqa saasay kale yihiin biyo ku jira walaqaad leedahay raashin kale iyo badar iyo masage ingegan baa ku jirta maxaan leenahay lacaqa aw laciqa dhiba ma laha uu maran yahayna laxsa weeye labadaas qaabkaasaa loo kala qaada waxadaanii cali bnu xujr sacdi xadaana cali bn musir adimashqi alqurashi xagga qoyska mowlaahum ahbarana acmar sulaymaan can abi raziin haddaynu soo marayna magacii mascuud bn malik alasadi wa abi saalix asamaan dakwaan can abi hurta radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul la sl l sl idaa walaqa alkalbu eygu hadduu carabka la galo fii inaai axadikum midkiin weelkiisa falyuriqhu biyaha ha daadiyo biyahaasi ha daadiyo uma intaa kadibna liyaqsilu weelkii ha dhaqo sabca miraarin toddoba goor iska maydho waxadaanii moxamed bn sabaax albazaaز abu jacfar saaxib الsunan kitaab sunan oo abu daud oo kale uu leeyahay qiimo badan xadaana ismaiil bn zakariya bn murat alkhulqaani can acmash sulaymaan ismail bn zakariya can acmash wadaadkii cali bn masir buu mutaabacaynaya bhada اsnaadi sanadku inoogu tabiye milahu xadiidka oo kale walam yaqul ma dhihin ismaaciil bnu zakariya falyuriqhu ma dhihin cali bn muslim baa soo yidhi xadaana yaxmed yaxya tamiimi annaysaabuuri qaala wuxuu uhi wadaadka qara'tu calaa maalikin maalik baan ku dul akhriyey xadiidkan can abi zinaad can acraj can abi hurayra radi allahu tacaala canhu ana rasul s slam qaal idaa shariba اlkalb eygu hadduu cabo i midkiin weelkii haduu ka cabo falyaqsilu sabca maraatin toddoba goor ha maydho waxadana zuhayr bn xarbin xadana ismaaciil ibrahim ismacil ibrahim waa kuma ibn culaya halkaa haddii la ilaaq ismacil ibrahim waa asaga can hishaam bn xasaan alqurduusi can maxamed bn siriin can abi hurayrata radi allahu tacaala can qaala qaala rasul la sl lay slam uhuuru inaa'i axadikum midkiin wuxuu ku daahir noqonaya waxaa weeye idaa walaqa fiihi اlkalbu haddii eygu afka la galo an yaksilahu inuu maydho sabca maraatin toddoba goor uulaahunna ta u horaysana bituraab sunanka waxay kusoo marteen uulaahunna aw ukhraahunna bituraab xadaana moxamed bn raafic uulaahunna ta u horaysana bituraabi ay tahay cara ku dheehan tahay waxadaana moxamed bn raafic النysابور القشyري قال xdثna cبدالرزاق xadثna معmر عن hmام بن منبه قاaل hmاam wuxuu yidhi hذا xadiiثkan waxaa wey ma xadaثna abu هurayرaةa can محamdi رasuuل اللah kani waa صaxiifadaydan صaxiifo dhanoo qiimo badan oo lahaan jiray xadii kaga qortay sayidina abu hurayra fadakra wuxuu sheegay أxaadiiثuu sheegay wey abu hurayr minha waxaa ka mid ahaa inuu yidhi abu hurayre waqada rasul la sl slam uhuur inaay axadikum midkiin weelkiisu wuxuu ku daahir noqonaya waxaa weye idaa walaqa alkalbu fiihi hadduu eygu carabka la galo an yaksilahu sabca maraatin toddoba goor inuu maydho waxadaana cubaydillahi bni mucaad xadaana abi abihi mucaad bn mucaad alcambari xadaana shucb bn xajaaj can abi tayax wasmuhu yaziid bni xumayd abu tayax waa mashhuur bikunyatihi yaziid bni xumayd samica wuxuu maqlay wadaadka abu tayaaxa muarif ibn cabdilahi ibn shakiir buu maqay yuxadiu xadiika ka tabana can ibni muafal ibn muafal maynu soo mara xadiidiisa cabdullah ibn muafal cabdullah ibn muafal aduu shan xadiid buu ku leeyahay fi saxiix muslim shan xadiid buu ku leeyahay saxaabigaas shan xadiid buu ku leeyahay tafarada biwaaxidin shanta xadiid afar waxaa la wadaaga bukhaari baa la wadaaga hal xadiidbu muslim gooni la yahay wakadalika bukhaari wuxuu goonilanoha hal xadiid shan xadiid buu muslim ku leeyahay waxay isla wariyaan afar hal xadii muslim baa goonila ah bukhaarina hal xadii buu goonila yahay maxay isku noqonayaan majmuuc maa lahu fi saxiixayn xadii wuxuu geeriyooday konton hijrada konton hijrada shan xadiid buu muslim ku leeyahay muslim hal xadiid buu la gooyi noqdaa bukhaarina hal buu la gooyi noqdaa afarna wadaagaan wey nin walba mid buu la gooyi afarna way ka dhaxaysaa konton waa dhintay hijrada lixdana waa la sheegay dhowrkii dhibba ma lah qaala saxaabiga wuxu abdullah bin muqafal almusani ah amara rasulla rasulka ilah umadda wuxuu amray biqatli kilaabi ayda in la laayo waa fii awaa'il hijra waad ogtihiin xadiidka ayda in la laayo ah madiina way ay badnayd ayguna hadda nijaasa ku tacalluqda iyo aafo kale iyo cudurro kale marka nabigu waa la laayo yidhi idaa e, amara rasul biqatli kilaab soomaaliya meelo uu ku bannaan jiray dhowr sana marka dowladdu way layn jirtay hilib la soo qaado oo neef weyn la gowracaa la samayn jiray markaasa lan jira eyda markay dhammaadaan baa gaariyaawo lagu guri jiro la daldali jiray qoryoole baan xusuustaa siddeetan iyo shantii dhowr boqol <laughs> baa la dilay ayib meelahay ku badanta dowladda way lan jirta markay yaradaan baa la daynaya haddii kale de waay dhulkay qabsanayaan marka amarkaasay iska haysteen amar rasul la sal l slam biqatli kilaab eyda in la laayuu faray nabigu alay isalatu wasalaam uma qaala wuxuu maa baaluhum wa baalulkilaab waagii dambe waa naasikhii nabigu waa joojiyey maa baaluhum maxaa muslimiinta haya iyo wa baalulkilaabi eyga xaalkooda muxuu xaalka muslimiinta iyo xaalka eygu maxay ka rabaan wey ey iyo muslim maxaad ka galay war daaya wey macnuhu riwaayadka cad baa ku yimid oo nabigu yidhi daayayaan allayni faraha laga qaado allaahuma eyga madow mooye asagu waa shaydaan nabiga hala diloy eyga madow ibnu tamiina wuxuu hi bisada madowna waa la mid mukulaasha madowna waa la mid maxaa fainahaa shayaan ayadna waa shayaan ayib soomaalidu bisada madow way nacabtahay soo ma bisada madow digaagta madow iyo lama jeclo xataa digaagta madow digaag ka dhib tahay ilmo yar markay haysato ima dhawaanka digaag madow eber bay kaa dhigaysa ay kugu buufaysaa kuwan kale waa lala dhaqmi karaa laakiin digaag madow shishiimay haysataa waad oga xaafadda wada joogi maysaa eyga waa sidaas bisodon wuxuu ihi waan tijaabinay oo waan dabagallay imaamkooda waa kalkalb اlswad fainaha shayaan iyaduna way ka dhib badanta kuwa kale uma rakhasa fii kalbi sayd maa baaluhu muslimiinta xaalkoodu muxuu ay ka rabaan wa baalkilaab uma rakhas nabig wuxuu u ruqsayay ummadda rakhasaa tusaysa in nahyi uu horeeyey cafwan amar amar uu horeeyey uma rakhasa wuxuu nabigu ruqseeyey amar oo in aan la kaydaysanin oo la laayo oo laga fogaado oon loo dhowaanin ah ayaa horeeyey uma rakhasa wuxuu ruqseeyey fii kalbi sayd ay fi kalbi sayd in la yeelan karoo la kaydsan karo eyga lagu ugarsada lagu gabraarto wa kalbi alghanami iyo eyga xoolaha raaca wa qaala wuxuuna yidhi subanu iyadoo sidaa tahay haddana iska ee nijaasadiisa idaa walaqa alkalbu fi linaa'i eygu hadduu weelka afka geliyo fakhsiluuhu sabca maraatin toddoba goor dhaqa wa cafiruuhu haaminata midda sideedadna ku careeya ku ramuuqa fi turaabi ciid ku dara وxadثنihi yحyى xadثnii xadيثka waxaa ii tabiyey yaحya بن xabيب الxاariثي xadaثna khaalid yacni بن الxاariث khaalid بن cabdالlah الwاasط ha u qaadanin weeye ayb ama khaalid بن mkhlدna hamoodin يعني wuxuu khaalid ibn cubayd الhujaymi baa la yidhahda ibn xaariث ibn cubayd الhujaymi cafwan وxadaثnii محamed بن xaatim xadaثna yaحya بن سacيid القطاn idan khaalid iyo yaحya بن سacيid baa ismutaabacaynay huna xadaثna محamed بن wlيid ibn cabdالmajيد الquraشhi xadaثna محamed بن jacفar gundar kulهum dhammaantood maxamed bn jacfar yaxya bn saciid alqaطaan khaalid ibn اlxaariث bni cubayd ayb kulluhum can shucba fi hada اlisnaadi bay ku wari sanadka aad soo marteen hadda aynu maraynay bay ku wariyeen way kulligood fi hada اlisnaadi bimili bay ku wariyeen hayra laakiin ana fii riwaayati yaxya bn saciid waxaa ku jira min aziyaada dheeraad waxaa la socda inuu yidhi warahasa nabigu wuxuu ummadda u ruseeyey fii kalbi اlhanami ariga eygiisa iyo wasaydi eyga lagu ugaadhsado iyo wazarci midka beerta lagu ilaashado badarka iyo beeraha lagu ilaashado walaysa dakara الzarca fi الriwaayati hayru yaxya saas aniga ii dhiga dhiba ma laha walaysa dakara الzarca zarciga muusan sheegin fi الriwaayati ay fi اlxadiiث hayru yaxya bn saciid alqaطaan unbaa sheegay waana xaafid xaafid isnacay oo weliba naaqid oo mutashadida weeye fii jarxi الrijaal wadaadkaasi yaxmil saciid alqataana xadiidkan markaa abu hurayre asagoo laftirkiisu wuxuu daba socdaa axaadiiii badnayd asalka hadda aynu soo mara daba socdaa waana masalo aad laiskugu khilaafay xagga sanadka waxaa inaga khuseeya lafdigaa hore falyuriqhu waxaa la goomi noqday wadaadka caliy ibn misr alqurashi min aimmat shaam ayaa la goomi noqday sunan nasaa-i ku soo maray laa aclamu axadan taabaca caliy bna musirin calىa qowlihi falyuriqhu axad raawi oo ku raacay falyuriqhu ninka cali misra ma garanayo ninka la yidhahdo nasaa abu cabdiraxmaan axmed bnu shacayb waana siduu u sheegay cabdilbarbaa asaguna sidaa sheegay wuxuu yidhahdaa asxaabta acmash acmash baa ila laisku raacahayaa acmash baa laisku raacaya waad artay in inta nina ku dul wareegaysa hadda laba dariiq saddex dariiq buu taqriiban sheegay mxuu ahaa muslim labadii i ariiq u dambeeya hadda kuma jirin oo ismaciil zakariya kuma jirin falyuriqhu ibnu mantana wuxuu yidhi axaadiioo dhan ee baabkan ku timid baan fiiriyeyo wax aan cali musir ahaynoo sheegay waan waay imaam muslim laakiin riwaayada uu hormariyey in aan riwaayadda qaarkood sheeginna waa u arkaa in riwaayadu ay maxfuudo tahay ayuu asagu maraya ijtihaadka imaamka muslimna waa ijtihaad daqiiqa lahu xad min annadar maxaa yeelay abuure waxaa ka sugan mawquufan biasaxi اlasaniid kaga sugan inuu amri jiray eygu hadduu weelka galo in la daadiyo biyaha biyaha in la daadiyo oo waxa ku jira la daadiyo kadibna weelka la maydho asagay ka sugan tahay sayidina abu hurayra xadiikan ayaa warinaya abu hurayra warinaya haddiiba nin xaafida marka riwaayada uu rafciyey asal mawquufana ay leedahay muslim wuxuu u arkaa ana araawi qad xafida annasa naska inuu xafdiyey oo u qabtay buu u arkaa maxaa yeelay saxaabi hanti ha daadiyo ijtihaadkiisa lama imaadeen waa baciid hanti idaacatlmaal raggii wariye weye nabigu ummaddan uu ka reebay waruu ku jiraa xoolahana waa kuwaaba qadarin jiray idan ha daadiyo hadday abuurira ka sugnaatay mawquufan nin xaafidna uu wariya iyadoo marfuuca ah mase waxaa u muuqatay inay tahay maxfuuda ragga kalena ay xadiidka asagoo mukhtasara wariyee macnahaasa u muuqda dhib laha ama falyuriqishaada ha noqoto ama maxfuud ha noqotee xadiidku si maxaytuljumla waa xadiid saxiixa biitifaaqi lmuxadisiin culays ma laha idan aan usoo marka idaa walaqa alkalbu waxaa ka dambe idaa shariba idaa shariba shariba waa akhasu min walaqa shariba waa akhasu min walaqa dhibba laha intan dambe uhuuru inaa axadikum ayaa caddaysay waxaa laga tahirin weelka inuu laga taahir u yahay nijaaso lianna curfiga shareecadu tahaara haddii la sheego tahaara xisiya markaynagu hadlayno tahaarada qalbiga iga daaya curfiga shareecadu weeye tahaaradu waxaynu ka timaadaa min alanjaasi aw min alaxdaa waxaa la yska dara ama waa xada weyse kaa jabtood ka weysaysanayso janaaba kugu dhacdood ka qabaysanayso xayd laga qabaysanayo nifaas laga qabaysanayo in xada laga qabaysto oo xadidka asqarka ama abarka laga weysaysto mid ama laga weysto ama laga qabaystee ahaara can اlaxdaa waa la yaqaanaa maxaa soo hadhay ahaara can اlanjaas in shay nijaasaa laga ahaara qaato oo la istijiysto ama weel laga dhaqo nijaas ama mara laga dhaqo haddaba weelku eygu afageliya laba mid un weeye inuu xadid qaba weyse ka jabtay ama uu janaabooday weelkii yo imaa inuu nijaasoobay ayb haddii hayga qaacidada usuuligeed haddii shayga ciladiisa laba ay ku soo ururto midood la waayo tacayana aani baa la ydhadaa shayga haddii laba lagu cileeyo oo midkood la waayo maxaa laazima ayb tii kalaa waajibaysa shamaalada way taqaanaa qaacidada hebelow insha allah jannada inoo ballana haddaynu isku arki weyno muxuu yidhi shidaal ma doontaan ku huraynin buuri jahannaada joogtaa wey ninka janna laga waaya xaggee jiraa jahannama weelku hadduusan janaabo qabin muxuu qabaa wey wuu nijaasoobay jumhuurtu halkaasay ka duuleen asalkaasay marayaan ahaarada la sheegayna waa ahaara sharciya ee ma aha alxaqiiqa lugawiya iska nadiifiya ma ah nijaasaa ku tahalee hala dhaqa weeye ahaara sharciyana labadan bay noqotaa in laga dahaaro qaato nijaaso oo la yska dahiro ama xada xada haddii la waayo lagu waayo weel xadaa ma jira ma aha weye mukalafiinta xadaee weelmeen ma xadado weyse kama jabto mana kaajo mana saxaroodo madi iyo kama timaado xaad iyo ma helo hawlhaad garanaysaa haddaba tacayana aلثaani haddii marka xadii meesha ka baxay intafa alxadau lazima waa maxay annajaasaةu watanjiis baa laasimta asalkaasay ka duulayaan shaaficiyo xanaabilo iyo xanafiyo oo dhan waan wada soconnaa waxaadna khilaafsan maalikiya daahiriyo maalikiya daahiriyo waxay leeyihiin weelkan waxa laga dhaqi nijaasa maa waa tacabud amar naloo diray waa mana naqaano wuxuu qabo weelku weelku nijaasa ma aha eyguna nijaasa ma aha afkiisu asaguna nijaasa ma aha laakiin sharcigaana faray weelku afka u geliya in la dhaqo idan wujuub اlgusli ama aslu inaay waa waajibun tacabudan halkaasay maalikiye mareen daahiriyana ku raacay ibn xasm risaalo gooni u le eygu inuu laakiin weelku afka geliya la dhaqahayo inta kale madaahibta kale xanafiyo xanaabilo shaaficiya waa isku lugdubteen wa wa laga dhaqay waa maxay waa nijaaso tacliilkoodana waa daqiiq jiddan wuuna u dhow yahay daahir nas war labadaa shay unbay dahaaraan ku naqaanay idinku haddaad hadda tidhaahdaan ey weelku galay nijaasahaan loo dhaqi mahayo dahaarada waxaad ku xambaarteen dahaara luqawiya nadiifin isnadiifin wاlxaqiiqa sharciyatu muqadamatun cala alxaqiiqa اlugawiya cinda tacaarud haddii idin xasara shayu fii amrayni faاntafa axaduma tacayana alآakharu howlaha marka shaaficiyo xanaabilo xanafiyo warkoodu bannaanku yaalla waadna fahmi kartaa maalikiyo iyo dahriya maxay leeyihiin warkiina waa sax laakiin annagu laftirkaanu tacabudka waxbaana tusay naska laftirkiisaan idinku haysanaa ee weelku eygu afka geliyo toddoba goor dhaqa oo ciid ku dara maxay tahay dheh haddaan hawsha cibaado ahayn eyga afkiisu musaxarada iyo kaalida biniaadamku ka daran yahay saxara hadday meel kaa gaadho ama nijaasa kaa gaadho ama dhiig kaa gaadho calaa qowli binijaasatihi maxaa la yidhi hal mar baa ku filan la dahiriyo toddoba goor dhaqa kabadaro cara ku dar waxay dhaheen dhaqan lagu yaqaanaa shareecada ma aha wuxuu nijaasada kale kaga duwan yahay eyguna kaga duwan yahay waa xukun tacabudi ah ilaahay baana ganay waxa looga jeediyey ciladiisa niman yahow shaaficiye iyo xanaabil iyo xanafiyow warkaad wadaan ee aad ku haysaan wuxu waa nijaaso iyo xadadxadad joojiya sabca maraatin ulaahunna ixdaahunna ukhraahunna bituraab lafti kadaa qaraa'inu tacabud ay dhaheen qaraa'inu tacabud waan isfahanaan u malaynaya nin walba a'immadu marka weligaa ha ku degdegin ninka maaqadkiisu horta fahan xadiidka baa halka mare muxuu wadaad ku leeyahay hawshaas waa waa degdeg weeye maaakhidda laga niqaashayo wadaadahan fanniga iyo xadiidku intaad jecesha naska la jecel yahay intaad diinka sheegan in lagaa jecel yaha laga yaabaaba intaasoo sanaa loo soo khidmaynaya fannigan iyadoo xaqdoon loo badan yahay marka ha ku degdegin inaad bijarati qalam aad ku tuurto madhab lahu maahaduhu wa mudrakuhu taas waa masalo marka aana kusi mashquulay xanaabilo iyo maalikiy cafwan xanaabilo xanafiya shaaficiyana masalada anaga agteeda ku garleh iyagaana ku garleh hawsha ayada ah maxaa yeeley qadarka la dhaqaya shayga ama waa xanafiyo xanaabilo shaaficiya wada socda maalikiyada hayana waa dhan weeye wadaadaha jumhuurta ku garle maxaa yeeley alaslu fi laxkaami sharciya waa atacliim waa atacliim in tacabudi loo boodo oo xukunku waa tacabudi la yidhaahdo waa naadir axkaamta sharciga tacabudigi waxaan ka hadlaynaa min xayu اljumla altasiil laa min xayu tafsiil kaasaa asala duhuurna waa la sheegay ayb xagga qadarka shayga inta goora la dhaqi shaarica looga dambayo inaad hadda qiyaas aadaan ood shaahdaan saxari iyo kaadi ayaaba ka daray eyga afkiisee maxaa kuwana laba hal mar loo dhaqi u badnana saddex goor loo dhaqaa kana la yidhi toddoba goor cidna ha lagu daro taa shaarican uga dambaynayna maaa shaygu inu asalkiisa mucallal yahay oo macnihiisa la fahmi kariyo ciladiisa tafsiilkana uu daqiiq yahay bidaliil zakada asalka loo jiday sooma garanayn cillada loo jiday zakada inaan bixinno oo aqniyada laga qaado oo la siiyo fuqarada waa asal anfayno macquul ah waa xukun mucallal ah bicilat اlmusaawaati cafan almuwaasaati wاlmusaacada musaawaat mise waa maxay e, kelimadii muwaasaad baan rabaa wowga alfkii ii hormariya <laughs> muwaasaad ayib muwaasaadku waa musaacado iyo kaalmayn in marka zaka loo jideeyey in aqniyadu ay taakuleeyaan oy taageeraan ay fuqarada waa cilla fahmi karo laakiin tafsiilka zakaad waa tacabudi shantii geela neefha laga baxyo adhi ah tira afartan nin kale laga rabaa lo soddona nin kale zaka laga rabaa laba boqoloo dirhamo fida zaka laga rabaa labaatan dinaar zaka laga rabaa tafsiilkan waa hayru macquul macna marka alxukmu qad yakuun mucallalan fi اlasli tacabudiyan fi tafsiil baa la yidhahdaa waan isfahanaan u malaynaya idan weelkuu eygu afka geliya ha la dhaqo waan fahmi karaa wاlcilatu waa maxay wa annajaasa waa macquulaة اlmacnaa wuu nijaasoobay hala dahiro wey laakiin tafsiilka dambe ah toddoba goor hala dhaqo ciidna lagu daro waa tacabudi warka mwarka xanafiye iyo shaaficiye xanaabila waa mustaqiim calaa jamiic usuul sharic dhan waa loo marin karaa laakiin qariinada toddobada abasa toddobada goobasa la dhaqaa ciidna lagu daraa inaan ka qaadan dhanaa ey waa daahir sidiisuba ha la wado yani xooga waa yar adag kale ku xoojiyeen waxba yaana dulmi maalikiyadahiriya macno kale ku xoojiyeen waxay dhaheen eygu haduu nijaaso yahay ummadda looma fasixin inay ku ogaadhsadaan ama eh, beeraha ku ilaashadaan ama ariga xoolaha ay ku raacdaan wabittaali saxaabe iyo taabiciin waxaa ka sugan eygu meeshu qabto markaad ku garsa in la dhaqaynin hadduu nijaaso yahay meeshu ugaadha ka qabta in la dhaqaa waajibaysa ciid lagala daa lagu ramuuqo shaaficiyadu ummadda hilbaha ka kharibaysaan alaabbay isku toosinayaan hawshooda ma sahlano laakiin halkan markaanu marayno waxaa wey halkan waa odhan kara waxaa loo cafiyey lilmashaqa nijaasaadkuna in la cafiyey lilmashaqa loo cafiyey shareecada usuul bay ku leedahay shaygu ku ugaadhsado meeshuu qaniinana toddoba goor carro ku ramuuq biyana ku dhaq mashaqaa ka imanaysa anoo iska badaayay iskay u ordabay dhaan dhaant mashaqaa loo loo cafiyey middaa laakiin hadda weelasha in la iska dhaqo weelashana maalinka toban goor baan dhaqanahay waa awoodnaa wey aduu almuhim asalka masaladu maan raba inaad fahantaan marxab maxamed khayr insha allah khayr insha allah marxaba baabu طahaaraat mise baabu nawaaqid ma yuطahar bihi waa sax lakin baabu طahaaraat baa tidhi baab dahaadayaan wixii lagu dahaaro qaadanaya waa tacabudi leanna waa biyo iyo ciid wixii ka soo hora dhagaxyaan shaarica looga dambay nawaaqida iyo adugu aalada la isticmaalayo ha shaarica looga dambaynaya ayib ya kitaab alacmaan ku gaari doona walashriba shanqalaaf wuxuu leeyahay maalikiya eyga in la cuni kara sooma qabaan oo uu xalaal yahay sida raajixa ah waa riwaayo riwaayat اlqarawiyiin wa bacd اlandalusiyiin alriwaaya اlmashhuura eygu inuu xaaraan yahay cinda almaalikiya riwaya almashhuura inuu xaaraan yahay wey laakiin riwaayaat can maalik wa bacd اlqarawiyiin wاlqayranawiyiin oo nimanka reer tunis ay wariyaan ayaa laga sheegay imaamka in uu xalaal yahay oo la cuni karo ayb lakin riwaya almashhuur canhu fii kutubihi waxaa weeye waa taxriimuhu waa taxriimuhu waxaa ii soo hadhay riwaayada marka hadda ad maraysaan uulaahunna bituraab muslim buu ku gaabsaday lakiin sunanka waxaad soo marteen ukhrahunna iyo daahunna ixdaahunna laba tafsiil baa marka jira tafsiil u muhiimsan hadda aanu waqtiga baa dhammaaday tafsiilka u muhiimsan iyo uulaahunna iyo ukhraahunna iyo wacafiruhu haaminata bituraab intaba marka laysu geeno waxay jumhuurtu ka fahmeen in loo jeedo uun toddobada dhaqma mid ka mida ciid ku dara todobada dhaqme mid ka mid a ciid ku daraa ikhtilaafka wuxuu ku tusay cadamu taxdiidi macallihi bay yidhaahdeen ikhtilaafka riwaayada waxay ku tusaysaa nabigu inuu ummadda tawsica u rabo u fududaynayo war ama ta koobaad geliya ama ta labaad geliya ama ta u dambays geliya ama toddobaad ka dhiga waxaa weeye waa litawsica laa litaxdiid halkaas wadaaddaa maraya waana sida jumhuurtu u badan yihiin xagga macnahana waxaa wanaagsan in marka u horaysa ama labaad aad ciidda ku darto si weelkii iyo shaygaa dhaqaysay biyo badanoo dambe uu helo u nadiifkuugu noqdo haddaad marka u dambaysa aad ku darto ciiddii xisaabtii kaa dhammaata haddii toddobadii dhammaata xaggeed usii wadaa marka xoogog macna ahaan uulaahunna bay ku fiican waan riwaayadu muslim ku gaabsaday qaacido usuuliya dhib badanoo haddii iskhilaafo ma laysku xambaaro mise layskuma xambaaro qaraafi ku dagaalam hadda kusii mashquuli idan turaabba hadda la cayimay alqaacida fi اlusul ana almucayana laa yaqacu اlimtidaalu ila bihi ida amkana an yahtasa bimacnan idaa amkana an yakhtasa bimacnan baa la yidhahdaa meesha iyada waa ku jirta oo warku bannaanka waa yaalla ma garan doono waxay noqon doonto waa maxay waxaa la yidhi toddobagoo dhaqa mid xerana ku dara shaaric caruu sheegay maxaa la bardhabo sharcigoonu bardhabay caro almucayanu waana carada iyo turaabka laa yaqacu اlimtiaalu oo weelliqida ah ila bihi ida xtamala macnan yakhtasu bihi ida xtamala macnan yakhtasu bihi waa qaacida usuuliya aadna loo sharxo hadday sharcigu uu shay sheego ou ila shaygaa dhagax ku tir ama biyo oo isticmaal ama caro wuxuu shaaricu sheegay keliya inaad isticmaasho ayaa xilku kaaga dhacahaya almucayanu laa yaqacu اlimtiaalu ila bihi macnan yakhtasu bihi waa hadduu ixtimaalo inuu macno dheeraada uu shaygan mardhabee la maagay uu leehay caraa shaaricuu sheegay carra muxuu ku maagay macno dheeraaday wadataa baan leenahay maxaa yeele biyo waa shay wax dahira carrana waa shay wax dahira laba mudahiroo wax dahira isku dar waa ziyaadatu tandiif carra waa lagu weyse qaataa biyona waa lagu weyse qaataa laba mudahir buu nabigu rabaa in lagu jamciyo fii hasli najaasati اlkalb idan almucayan laa yaqacu اlimtitaalu bihi ila cafwan ida اxtamala macnan ay cilatan yakhtasu bihi bilmucayan gooni ku ah oo turaabka ah halkaasaan la maray idan waa markaan raacno lafdiga aan ictibaarino macnaha muxtamalkana aan tixgelinno nimanna waxay dhaheen maye waxaa loo jeedaa biyaha shay kaloo wax dahiro waxgooyaha la raaciyo oo saabuun baa la isticmaali karaa oo ushnaankii bahlki lo odhan jira ushnaan gasaangasten isma garanaysa saabunta remiyiga ayib ushnaankaa iyo saabuun iyo geed kaloo kulul iyo howlahaas la raacin karaa oo waxay leeyihiin waa ictibaaru اlmacna kaa muxuu ahaa itibaacu lafdi iyo in la tixila shar wuxuu tageliyey macno dheeranaya suuragal tahay inuu wato xambaarsan yahay hunaa waxay fireen macnaha waa maxay ziyaadatu tandiif baa la rabaa oo toddoba goor hala dhaqo saabuunna lagala daalo wey hawshu ma saasaan dhahanaa mise lafdigii iyo macnihii shaaricu sheegay baynu ku dhagnaa oo ah almucayanu laa yaqacu imtiaalu ila bihi ida xtamala macna yakhtasu bihi miyaanu wada soconnaa ayib intaana waa asal meesha ku jira n iska ogaada insha allahu tacaala xagga cadadka igu dambe tirada intaa uu shaaricu sheegay baa lagu gaabsanaya meeshan marka xanafiya ku bariiqday xanafiya ku bariiqday waxay yidhaahdeen saddex goor baa la dhaqi karaa eyg saddex goor baa la dhaqi oo cara lagu darahayaa maxaa jira saxaabiga abu hurayre ee wariyey yay ka sugan tahay biasaxi اlasaniid inuu yidhi saddex goor ha la dhaqo asagaa qabay markuu eygu weel ka gala in saddex goor u dhaqo asagaa dhaqi jiray xadiidkan asagaa wariyey asalkooda ay lahaayeen waad garanaysaan walcibratu bira'yi الraawi laa riwaayatihi jumhuurtu maxay qabaan alcibratu waa bima rawaahu laa bima ra'aah raawigu wuxuu asagu wariyey nabiga nooga soo wariyey ayaa muctamadoo la ictibaarin maxaa yeelay ra'yigiisu ta'wiil buu noqon karaa nisyaan buu noqon karaa nas bu nas la jamcin karaa maslak ijtihaadiga ka furan iyo ta'wiilaad baa ka furan ixtimaalaad idan naska macsuumkaan qabsanaynaa alcibratu bima rawaahu laa bima ra'aahu xanafiye qaacidadu agtooda waa mackuusa alcibratu bima ra'aahu laa bima rawaahu lanna shaygu asagu arkay iyo qaabku u dhaqmay haddaynu khilaafno waxaa ka dhalan bay dhaheen raawi in la tafsiiqiyo ma aha inay iska yidhaahdeen fahn meesha ka duulayaan abu hurayra xadiidka ma wariye nabiga ma ka wariye haa khilaafay ima an yakuuna faasiqan wa ima an takuuna alcibratu bima ra'aahu xaggee laga diiday tafsiqa laga diiday waxa le tafsiqa galo so ordaysaan imaamku suma ijtihaadi karo yaa mujtahid fii maxal ijtihaad tafsiqa ku yidhi la ijtihaada maca annas laakiin alijtihaadu fi nasi waa jaa'is naska in la gala wardood anna waxay ila tahay dhahda waa gaalnimo lamana ogolo laakiin naska inaad asaga ku ijtihaadda macnihiisa ood asaga istimbaato ood adilada la fiiriso way bannaan tahay marka tafsiiqa laga diida xadiidku mansuuq u arki karaa macno kale u arki karaa amarka ah toddoba goor hal dhaq wuxuu u arki karaa istixbaab inuu yahay oo ku xambaari karaa nadbi saddexduna ay laasimo tahay intaasu ixtimaal baa waarid ah xaggeed saxaabiga tafsiiq iyo oola daba ordaysaan alcibratu wa bima rawaahu la bima ra'aahu asagana waa u cudurdaaraynaa lita'wili waijtihaadihi fi ma yaqbal tawiil wاlijtihaad hada huwa اsawaab marka intaas aan kaga tagna balcaaw wixii inoo dambeey insha allahu taala il kalan baan kaga hadli doonaa